bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi wslma تsliima kahiira ama bacdu qala اlmualifu wاllafiifu اlmarfuuqu mafruuqu ma kanat faauhu walaamuhu xarfayni min axrufi اlcilati naxwu wafa wa waca waxaan ku dhex jirnay sidii haddii aada ogtihiin ficilkii oo muctalka ahaa qeybtiisii hore waa kasoo baxnay oo qismiga ficilka oo saxiixa ah oo saalim iyo mahmuus iyo mudacaf ah waa kasoo baxnay midkii muctalka ahaa wuxuu u kala baxaa baan idhi shan qeyb waxaan kasoo baxnay hadda mithaal oo muctal faai lagala jeedo waxaan kasoo baxnay sidaasoo kale ajwaf oo muctal cayn lagala jeedo waxaan ka soo baxnay eh, annaaqis oo muctalaam lagala jeedo marka waxaan soo galnay midkii eh, maxaan ku irahdaa midkii afaraad baan soo galnay midkii afaraad waxa weeyaan qeybtii horo oo laysku soo celiyo allafiif almafruuq maxaa la yihahdaa lafiif almafruuq maa kaanat faauhu walaamuhu xarfayni min axruf اlcila marka ma ficil baa la yihahdaa kaanat faauhu ay noqotay fadiisa iyo walaamuhu xarfayni laba xaraf oo min axrufi اlcilati cilada ka mid ah hadday noqoto laamtiisa iyo fadiisa min xuruuf اlcila hadday ka degaan waxaa la yihahda lafiif marka haddii eh, fadi keligeed muctal tahay mithaalaa laleeyahay haddii laamta keligeed ay ictilaalka uu ka galana waxaa leey naaqis labadii hadday u kulmaanna lafiifa laleeyahay marka ijtamaca fi lficli eh, eh, ictilaalaani axaduhumaa ictilaaluhu bilfaa ictilaalu faa'ihi w thaani ictilaalu laamihi labadiyaa kulmeen marka naxwu wafaa wa waca hadda wafaa fiiri ficilkaas facalada ah muctalulfaa'i bilwaaw hadana E, e, laamti haddana waa jiran tahay muctala muctalalaami bilyaa oo alif loo roogay waay ayib wacana waa lamid marka kaasa waxaa la yihahdaa lafiif markaan tasawurkiisa helnay yo haddana aan leenahay badanaa ma badno ficilka inay labadaba ka jiradaan ma badno oo yani sida kuwa kale ay u badan yihiin muctalfaai liwaxdii muctalaam oo kale ma sidaasa waxaan idhi walam yuujad lama helin min alafiif almafruuqi ficilka lafiifka mafruuqan ku fasirin mafruuq kala geyn waay macnaha waxa weya labada xaraf oo jiran ma wada xariiraan waa la kala geeyo oo xaraf saxiixa u dhexeeo caynti ah mafruuqa saas u faham sidii hadhow maqruun aan u fahamno wafaa hadaa tira hadirtaan muctalu lfaai bilwaawi wa muctal laami bilyaai marka fadi yaafiyow marka alfaa eh, maxaan dhihi laha caynta yaafiyow marka cayntaas faraqat bayna alaami almacluul aw almuctala wa bayna alfaa almuctalay kala geysay mafruuq saas waa yacni labadii xarf oo laba xirf laba xarfi cilla ahaayeen oo ficilka labadii gaarar kaga jiray labada geesa kaga jiray ma xariiraanoo xaraf saxiixa u dhexeeya mafruuq waa lakala macnaha waxa weya waa la kala geeyey mafruuq saas u fahm marka walam yuujad min alafiifi lmafruuq maa faauhu yaa-un ma jirtaa layiri lafiif mafruuq ficil fa'da iyo laamta ka jiran oy fa'diisana ya lama helin ilaa qowlahum yadiya ay yiraahdeen waa isticmaal aada u yar waa yadiya bimacnaa yadiya yadiyat yadhu haddii lira ay dahabat yadhu wayabisat a ah, lagala jeeda yadiyat ah. marka hadda fiiri ficilkan oo yadiya ah muctalulfaai bilyaai waay asoo muctal laam hadana bilyaa ka sii ah marka halkaa ficil keliyaa laga hayaabu wax muctalalfaa bilyaa waxaa laga hayaa oo laamtiisna ay jiran tahay laakiin laamta hadday jiranan ay fiyowdahay waa badan tahay walaa maa laamuhu waawun lama hayo yacni ficil oo lafiif mafruuqa oo laamtiisa jiran tahay fadiisana waaw tahay lama hayo markaasaa intaas marka layiri layiri wataqacu faauhu waawan fadiisa way dhacdaa waaw fii kalimaatin kathiira kalimaad badan wa takuunu laamuhu yaaan marka fada inay waaw ka gasho waa badan tahay marka fada waaw haday noqoto laamti maxay noqon kartaa taas waay wa takuunu laamuhu yaaan imaa baaqiyatan calaa aslihaa asalkeeda inay ku baaqi tahay naxwu wajiya wa wariya wa waliya ayb wajiya hadda fiiri waa ficil muctalfaai bilwaawi a laamtina ay ka jiran tahay laamtana ay kaga jiran tahay ya yadina yanimadeeda ay ku baaqi tahay lanno faacilo waay maadaama laamta maclu oo muctalada ay kasra ka horeysa yadi waxa oo diida in yanimadeeda ku baaqi noqoto ma jirto wajiya wajiya waxaa la yidhaahdaa khafiya waraqad qadamuhu yani waa wixiyaa fududaaday ama raqad qadamuhu gomadiisa yaa jilacday wejiya haddii hamza la yidhaahdo wajia waa ku istaagay waaye cunuqa alkabshi oo kale laleeyahay wariya azandu a la yidhaahdaa macnaha waxaa weyaan dabkii oo dhulka geedaha laga dhalinay yaa yuu huriyey wariyay waad noo imaan doonta doontaa weliga macnaheeda macruuf waa waa tawaliye saaxiibuu la noqda waxoo dhan ay ku timaada marka waxaa mida hore ah waxaa weeyaan fadiyo waawa laamtina ay ya tahay yanimadeyna ay baaqi ku tahay wa imaa munqaliba alifan ama wa takuunu laamuhu yaaan munqalibatan alifan waaw fadi waa waaw laamtina waa ya laakiin yanimadeedi kuma baaqi ahano waxay isu bedeshay alif naxu wadaa wa washa wadaa waa diyo bixi wadaytuhu hadaa tirahda bimacnaa acdaytu diyata diyatahu wa washa macnaha waxa weeyaan eh, isku dirka la yihahda wishaaya warkii uu gaarsiiyey calaa jihati alifsaad marka fiili hadda wadaa asalkeeda wadaya wawashaya ay ahayd marka ya-dioo laamti ahaa inqalabat alifan liannahu xarfu cilatin لأnنha xرفu cilaة تxaرakت وانفتxa maa qblaha faqulbat alفa waa qeybtaas waay marka intaas waxay tahay waa hordhac weli hada sarfi ahaan hadan galaynaa markaasaa waxaa layihi xukm lafi fi اlmafruqi marka waa tasawur waan helnay laakiin lafiifkii mafruuqa ahaa xukumkiisa muxuq noqonaya haddii damaa'irtii ay la xiriirsata keligiis haduu iska yahay cila sarfiya inay gasho oo yaadi alif loo bedelo waa iska dhici kartaa markaasaa waxaan niriyay yucaamalu lafiifu lafiifka waa lala dhaqmaa almafruuqu lakala geey ay bayna xarfay cilatihi bixarfin saxiix lagu kala geey waxaa loola dhaqmaa fi liclaali markii la cilaynayo mucaamalata almithaali ficilkii mithaalka ahay yaa lagula dhaqmaa min jihati faa'ihi ficilkii mithaalka aan niriyey oo ah muctalfaa muctalfaay ahay yaa lagula dhaqmaa marka maadaama fadi ficilkan uu ka jiran yahay laamta uu ka jiran yahay laamti intaan una imaanin fada uu ka jiran yahay waxaa lagula dhaqmaa ficilkii muctalfaai liwaxdiha ahay oo laamtiisa iyo caynta ay fiyoobaayeen sida loola dhaqmi jiraa loola dhaqmaa oo macnaha waxa weeyaan ficilkan oo oo lafiifka noqday oo muctalil noqday laamta uu ka jiranaaday wax dheeraad usoo kordhimayso likowni muctala eh, alfaa ou noqday mithaalkiisii uu iska ahaanayaa laa yatagayaru bihi amruhu bisababi ictilaali laamihi marka marka hadal uma baahna lasoo celiyo marka tadkiir ahaan aniriya fatahbutu faauhu muطlaqa fi lmudaarici walamri maadigana min baabi owlaa wa yani min baabi owlaa hadiiba mudaarica ayba sugnaato in kaanat yaaan haday tahay naxw yadaa macnaha gacantiis yaa qalay yaydii amarkiina weydi waxaa isticmaal aada u yar kelimadaas waxaa dadka eh, ay u dooneen u raadiyeen maadaama wax kaleba aan loo haynin ayada in la raadiyay noqotay ayib hadda fiiri marka ficilkii yadaa ou maadigiisi ahaa mudaariciisi xarfu mudaarica unbaa lagu soo kordhiya ya kale ayaydii bay iska noqotay wax laga goyna ma jirto keli a ah waxa weeyaan yaydiyu ayuu ahaan lahaa marka xaraftiya waxaa weye yadi baa waxaa layihi thaqiila wa markaasaa eh, xarakadii damada laga qaadaya sakun lagu sameey wa kadalika tathbutu faauhu fadi way sugnaanaysaa oo la goymaayo in kaanat waawan haday tahay waalcaynu maftuuxa ficilkana yafcalu ou ku imaanayo naxu wajiya yowja wawja fiiri wajiya wa facila معتل الفاء bilwaawi wa muctadlu laami bilyaai uu noqdo ficilkii marka waxa weeyaan ficilka muctadlfaai bilwaawi maadaama mudaariciisa uusan yafcilu ku imaanan u yafcalu ku yimid yowja uu ku yimiday faau lficli waa baaqi noqotay gaayatu maa fi lamri yaa lmudaaraca la keenay yaadu mudaaracadin markaas faadii oo ficilki yaa lagula qabtay yowja wowja waa soo fasirna hadda ayb wa tuxdafu faauhu fi lmudaarici fadiisa oo xarafka hore ah waa la goyna mudaarica oo min athulaathiyi almujaradi walamri iyo wa amrihi in layska yidhaahdo waay fada waa la goynaa mudaarica oo thulaathiga ahoo mujaradka oon ziyaado ku jirin iyo amarkiisa waa laga goynaa idaa kaanat fadiisa hadday noqoto waawan waalcaynu mudaarica cayntiisana maksuura ay tahay naxw waca yaci wa wana yani wa waliya yali ayb wa wara zandu yali fiiri markan waca hadaad fahamtid kuwa kale waa la wada mid waca macnaha wixii uu xifdiyey ou weeleeyey waca hadda waxaa weeyaan waa ficil facala muctalfaa bilwaawi ah markaasaa laleeyahay mudaariciisa hadduu yafcalu ku yimaado fada waa la nabadgelina haduu yafcilu ku yimaadana waa la goynaa fadi oo marka waca yaci yowci bay ahaan lahayd fadi waa la gooy waxaa loo gooye waxa weeyaan liannahaa mithla wacada oon hore usoo sharaxna wacada yacidu waataan hore usoo sharaxnay wana wana yani wana bmacnaa fatura wa dacufa wana inaan fasira aheed beyna qowseyn inaan geliyo hadaan icaadata nadar ku sameeyo inaan geliyaa laga yaaba wa waliya yali waa tawaliyey waa taas wa wara zandu yari macnaha dabkii buu huriyey azandu asalkiisa dhuuxa wa marka waraa yari waraa yari bmacnaa waa asturay zandigaas waan fiiri doonaa insha allah calaa kuli xaal waxaa weeyaan zandiga waa waa waa midka dabka lagu dhaliyaan hore u soo niri macaaniyadiisa taasaa ka mid ah marka dabkii uu ku horiyey unbay noqonaysaa dayib marka ficilki hadda oo lafiifka ahaay oo mafruuqa ahaay haddii fa'da waaw ay ka gasho laamta u fiiri mayno marka hore waxaan ka hadlaynaa fa'di hadday ay kaga jirto xarf cila mithaalkuu lamid yahay min baabi tadkiiri limaa mada un baan hadda intaas u nariye wa tuxdafu laamuhu fi lmudaarici اlmajzuumi ila ida usnida ilى nuun الniswa w alif الاثنayni faina alaama fi hadihi اlxaalati la tuxdafu xukumka labaad oo tadkiir ah khulaasa wixii hore soo hormara lagu soo celiyo waa laakiin waxaa nooga filnaan lahayd inan iraahdo yucaamalu lafiifu mafruq fi liclaali mucaamalat almithaali min jaihati faihi intaas inaan iskaga gaabsanaba ay banaantah wa tuxdafu laamuhu fi lmudaarici lmajzuumi mudaarica majzuumka ah, laamtiisa waa la goynayaa oo hadda wacaa yaciibay ahayd maxaad leedahay markan lam yaci naxw lam yaci dhe meeshaas hadhowti mithaalka iska gesho lam yaci aad leedahay marka fiiri lam xarfu jasmin yaci ficil mudaaric majzuum bilam wa calaamatu jasmi xadfi xarf اlcila macruuf waa lam yarmi lam yadcu unbay lamid tahay ilaa idaa usnida in loo tiiriya maahina ilaa nuun niswa aw alif اlithnayni faina laama fi hadihi اlxaal laa tuxdaf taquulu annisaau lam yaciina liannahu nuun ya-di waxaan loo xadfi karin hadhowti dambe waxaa adkaanayso nuunu niswa iyo cayntii in laysku xariiriyo oo lam yacina ay noqon laheyd nudqigeeda waa adag tahay marka laa daaciya lixadfi alyaa liannahu iltiqaai saakiniin ma jiro wax kale ma jiraan marka lam xarfu jasmin markaad tiraahdeed yaciina ficil mudaaric mabniyun calى الsukun lاtisaali bnuun niswa w nuun niswa faacil saasaa laleeyahay walam yaniina yaniina ti aan kusoo fasirnay waxaa weeyaan qofki markuu u daalo fatura aan idhi fatara iyo fatura waxay tahay ou daciif noqdaa la yidhaahdaa lam yaniina ma ayna daalin waay wa taquulu fi lamri waxaad leedahay yaa niswatu ciina wa niina dumar yahay waxaan weeleeya niina macnaha daciif noqda saas waa isjilciya oo kale marka fiiri ciina ficil amar mabniyun cala sukuun yaad leedahay niinana waa la craab weeyaan marka yadi waxaa weyaan mudaarica amarka waxaa weeyaan wuxuu raaca yubnaa alficlu aw cala yubna alamru alamru yubna calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu yaa la yidhaahda wa taquulu fi alif اlithnayni waxaad leedahay almuxamadaani yaciyaani fiir yadi yaciya ficilka marka hore wacaa yaciyi asoo a mudaarici yo alif lagu soo xariiriyey marka alif maadaama ay reeban tahay ya reebani alif ma kulmi karaan yadi waa la fatxiyey sidii alifka loogu dhawaaqayo ciyaani ficlu mudaaric marfuuc bthubuuti nun walalifu faacil wayaliyaanina waa lamid yaa muxamadaani ciyaa haddii la yihahdo ciyaa ficil amar mabniyun calaa xadfi nuun walalifu faacil wahiyaana waa lamid ayb wa idaa usnida ilaa waawi ljamaaca ficilkii haddii oo muctalulaamka ahaa waaw ljamaaca ow yaai lmuanathati lmukhaadaba أو ilى damiir اmustatiri hadii lala xariiriya saddexdan xudifat laamuhu intan oo dhan waxay noogu soo martay fi lficli اnaaqisi naxu almuxamaduuna <clears throat> yacuuna wa hindu ama hindun labada waa banaantahay taciina wa fi اlamri minhumaa waxaad leedahay cuu wa ci wa minhu qowluhu tacaala quu anfusakum wa ahliikum marka fiiri almuxamaduuna yacuuna yaci asoo ah oo ficilkii ya u dambeyso yaa waaw oo waawljamci lagu soo xariiriyey waawljamci marka waa reeban yahay yadina waa reeban tahay oo ficilka ugu dambeysa ayadi waa la gooye ficilkii marka eh, yaci ou ahay laguma dhawaaqi karo waaw kasra ay ka horeyso walidaalika ficilki aakhirkiisi waa la goday limunaasabati اlwaawi marka فعل ficlu مرفوع marfuucu النون nuun walwaaw faacil waawdii kalena waa go-an tahay wa hindun taciina aada leedahay ayadana tacii iyadoo ahayd tacii yaa yaau lmuanathati lmukhaadaba lagu daray laba ya baa kulmay mideedii hore oo ficilka aakhirkeeda la gooyey lidalaalati اlkasrati calayha midii faacilkiina waa la reebay taciina ficil mudaaric marfuuc thubutu nuun walyaau faacil wa fi lamri minhumaana waxaad leedahay cuu waci cuu weeleeye waci weeley gabadhii hayey cuu ficil amar mabniun calaa xadfi nuun walwaaw faacil ciina waa lamid wa minhu qowluhu tacaala quu anfusakum quu ficil amar mabniun cala sukuun walwaaw faacil la quu ficil amar mabniun calaa xadfi nuun walwaaw faacil ayb marka wayaa hindu qii nafsaki alaleeyahay markii ay gabadhi tahay qii ficil amr mabniyu calى xadfi nuun ulyaau faacil nafsaki mafcuulu bih wa ida kaana alficlu hadduu noqdo maca haada mima tuxdafu faauhu haddii ficilkan oo waauljamaaca iyaau lmuanath almukhaaطaba ama damiir mustatir a ah lala xariiriyey haddii uu noqdo Eh, ficilkii fadiisa la goynayo oo waa maxay waa ficil muctalfaai bilwaaw mudaariciisana yafcilu ku imaanay buu ahaa marka haddii saas ou noqdo waxaan leenahay hadda fiiri aw ila damiir mustatiri ma aanan miithaalinin damiir mustatir haddii uu yahay muxamadu yaci ala leeyahay marka yacidaas ha damiir mustatir ah yaa loo yaa lagu xariiriyey marka kaama laba goyn karaba waxaa damiir mustatir loogu yiri meeshaas ma garanayo eh, in lagu celiyay u baahan tahay ayib ilaa idaa kaana majzuuman طabcan oo lam yaci a laleeyahay markaas muxamadu lam yaci darsa sidaasaa laleeyahay ayib marka wuxuu iri wإida kaana الficlu maca hada mima tuxdafu faauhu saara albaaqi min alficli wuxuu noqonaa xarfan waaxida wahwa alcaynu fayajib اlityaanu bihaai sakti marka in loola yimaado naxw qih wa cih waay waca asagoo waqaa ahay mudaaric ka keen yaqii ay noqotay lam gili lam yaqi liana alamra yubnى calى maa yuzam bihi mudaaricuhu lam yaqi ay noqotay amarka keen lamti gooy lannahu amar ma gasho yaa lmudaaracana gooy qi ou noqotay marka qi nafsaka qi nafsaka min a min a eh, maxaan ku irahdaa min asayf ayb qi ala leeyahay wacaa yaci ci ay noqotay markaasaa yihi xaraf keligeed ficilkan dhaawac badan baa gaaraye waa in loo raadiyo wax lagu kabaa markaasaa la iska keensaday haa oo la yihahda haa u sakti oo aan meesha xaraf iska aho wax shaqa ay ku leedahay craabta aan lahayn qi ficil amar mabniun calaa xadfi xarfi اlcila wاlhaau xarfu sakti ban baa la iska leeyahy wa yajuuzu laka lityaanu baa kuu banaan bihaai sakti in lala yimaado fi lmudaarici اlmajzuumina waa lamid naxw lam yali lam yalih لم yaqih haddii mudaaricana mudaarica waxa weeyaan haddii waqaa yaqi ay noqoto oo mudaarici majzuum ou noqdo لم yaqi a laleeyahay marka waxaa laleeyahay in wax loo in wax lagu kabano waa banaan tahay in laga tagana waa banaan tahay lam yalih lam yaqih lam yacih in la yidhaahdo walaysa waajiban ma aha in hadi la keena wujuubuha fi اlamri amarka hadii hal xaraf ku hara in haa u sagti lala yimaado waajib waay laakiin ficilka mudaaric haddii hal xaraf uu kasoo haro in haa u sagti loo keeno waajib ma aha leesh liannahu yaa lmudaaraca buu haystaa ama xarfu lmudaaraca dhahna lam yacih lam tacih waa dhihi kartaa xarfu lmudaaraca buu haystaa wabitaali in lagu istaago walam aku bakiyan ilaahay asagoo ka hadlaya markii ay maryama hadlaysa ficilkaas hadda fiiri hal xaraf keli ah yaa ku soo hartay wmaca dalika ha usagti lalama imaanin walidaalika walihaada yajuusu laka an taquula lam yali walam yaqi waslan wa waqfan waxaa kuu banaan lam yalih walam yaqih inad tiraahdi waslan wa waqfan walidaalika ibnu maalik waa lagu qabsaday markuu yiriyey maxay ahayd beytkii wqif bha sakti calى اficl اmcal bxadfi aakhirin ka acطi man sa'l walaysa xatma fi siwaa maa kaci aw ka yaci majzuuma faraaci maa raca buur wuxuu isku daray ficilka oo hal xaraf ou amarkii ka haray iyo ficilkii mudaarico ka yaci ah yo wuxuu yiri labadaas waajib waa in haa u sagti loo keeno walaysa xatman ma aha waajib fi siwa maa kaci hadduu amar noqdo hal xaraf aw ka yaci ficil mudaarica oo majzuum ah oo asigana yaa mudaaric xarafka labadaas waxaan ahayn waajib ma aha marka wuxuu iri mudaarici inuu waajibtaa loo fahmay walaysa kadalik allafiifu lmaqruun maa kaanat caynuhu walaamuhu xarfayni min axrufi lcilati naxwu tawaa wahawaa waxayiya markaa waxaad moodaa inaan kasii dhammaanayno ficilkii maxaan ku iraahdaa muctalka ahay qeybtii ugu dambeyso khaamiska aan ku jirna marka lafiif maqruun ninkii lafif mafruq fahmay kana waa fahmaya lafif maqruun waxa weeyaan waa mid ficil laba ficil oo muctal a laba xaraf ka jiraday lafif maqruunna waxa waxawa labadii xaraf oo ku jiradaa wada xariiro marka mafruuqa cagsigiisii w maqruun la xariiriyey labadii xaraf oo jiranayd macnaha cayntii laamtii ka wada jiran yahay labadii way xariiraan markaasaa waxaa la yidhi alafiifu maqruun maxaa la yihahdaa maa kaanat caynuhu oo xarafka labaad ah iyo walaamuhu xarafka saddexaad xarfayni ay noqdeen oo min axrufi lcila ka mid ah naxw طawaa wa hawaa wa xayiya fiiri marka طawaa hadda طacda waa faa lficli waa xarfu صaxiixa laakiin xarafka labaad oo caynulficli waaw baa ka yaal xarafka kale oo maxaan ku iraa oo saddexaad alifa hadda taa laakiin ay ka soo wareegatay asalkeeda ya ka keentay dawaytu aada leedahay ya ay ka timiday marka muctala alcayni bilwaaw wa muctala laami bilyaa buu noqday laba xaraf laba meel buu ka jiran yahay labadii uu ka jirayna waa wada xariiraan wa hawa wa xayiyana waa lamid hadda fiir xayiya laba ya oo midna caynta ay taal midna laamta booskeedii ay taalo yuu kaga jiran yahay marka intaanan axkaamtiisa u gelin yaa istiqraa uu sameeyey sheekh maxamed muxyidiin cabdilxamiid faaida buu yiri laysa fiihi ma ku jira buu yiri ficilkan lafiifka maqruunka ah maa caynuhu yaaun wa laamuhu waaun aslan yacni ma jirto ficil muctal cayni bilyaai ah haddana laamta waaw kaga jiran labadaas ma kulmaanuu yiri walaa maa caynuhu yaaun wa laamuhu yaa mid caynta laamta eh, caynta ay ya kaga jiran tahay laamtina ya laba ya walaa maa caynuhu yaaun wa laamuhu yaaun ilaa fi kalimatayni mooye xayiya wa cayiya intaasaaba carabiga laga haystaa fiir xayiya iyo xayiya xayiya macnaha waa qofkii waa noolaado waa wanaagsanaaday iyo cayiya macnaha waxa weeyaan waa waxa weeyaan nin oo aan codkarle aan ahayn oo daciif ahoo wixii cadayn karina ah cayiyaa layihahda alciyu waxaa weeyaan qofka nooca ma qilat اlcaqli wa dacfu اlkalaam ay iskula jiraan walaysa fiihi haddana kuma jiro lafifkii maqruunka ahay maa caynuhu waawun walaamuhu waawun labadiba waaw cayntana waaw baa ka degtay laamtina waaw baa ka degtay ma jirto waawdo baaqiyatun baaqi kuwa calaa xaaliha aslan laakiin haddii waawdi ya loo rogo ama alif loo rogo waa banaan tahay in labadii waaw wada noqdaan laakiin waaw baaqiya calaa waawiha ma jirto oo hawawa oo kale wax laleeyahay ma jiraan markaasuu uri walmawjuudu bilistiqraa alanwaacu ataaliya aw alaatiya weeyaan waxaa joogo maa caynuhu waawun wa laamuhu waawun yaa jirto qad inqalabat alifan waxa weeyaan cayntiisana waa waaw oo xarafka dhexa ah laamtina waaw laakiin waawnimada kuma baaqiga inqalabat alifan naxwu xawaa wacawaa waqawaa wazawaa ayb xawaa wixii macnaha waa koobay wacawaa macnaha waa eygi yeeritaankiisa oo kale cawa lkalbu yaa la waqawaa wa dhumay wazawaa wa duubay eh, marka hadda fiiri ficilkan waawda caynta way kaga jirtaa wayna joogtaa laakiin asalkeeda waxaa lagu leeyahy xawawa cawawa wacawawa waqawawa zawawa ay ahayd hada maa qaalahu eh, saaxibu lqaamuus qaarkooda kale waxay leeyihiin maya waxay ka timid laamtan waxay ka timid yabaiba asalkeeda ahayd allahu aclam xaqiiqatuha ilaahay baa yaqaan marka xawaa iyo cawaa iyo dhawaa waxaa lagu tilmaamaa aan u qaadano ana alcayn waa muctala bilwaaw maxaan ku idhahdaa laamtine waa waaw inqalabat ilaa alifin liannahu haddii <clears throat> asalkeeda cawa wa aan idhaahdo waxaan leeyahay midka dambaa la cileey waa noo imaan doontaa kelimada lama joor la islama cilayn karo oo lama dhahayo haddirtaan waxaan leenahay cawa waa iyadoo ahayd taxaraka waawdan dambo taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat ilwaawu alifan fasaara cawa marka lama dhahayo waawda hore naftigeeda maxaa loo dhihi waaye taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu marka labaad waxaa lagu leeyahay hal kelima laba iclaal looma kulminayo maadaama laamtii dambe laga cileeyey caynta waa la dhaafaya lama cilaynayo midka labaad maa caynuhu waawun wa laamuhu waawun caynuhu waa waaw laamtina waa waaw tii horoo kale waay laakiin inqalabat qad inqalabat yaa-an waxa weeyaan waawdii oo laamta kugu jirtay meeshii tii hore alif looga loogaga rogay tan waxaa loo celiyay ya liannahu ficilkaa facila annaxwa qawiya wa qawiya wa jawiya wa xawiya gawiya fiiri ficilkii gawaana waa jira gawiyana waa jirta min alghiwaaya marka ficilkan qawiya alquwa buu ka yimide haddii n ihaahdo laamta asalkeedii wuxuu ahay calaa maa yaquuluhu lmusanif gawiwa wa qawiwa waxawi wa jawiwa jawiwa miya waxawiwa saasay ahayd marka waxaa leey waawga dambo yaa waxaa loo celiya liannahu waaw ay kasra ka horeyso dhawaaqiisa waa adag tahay marka limunaasabati اlkasra yaa ya loo celiyay ثالثا maa caynuhu waawun wa laamuhu yaaun qad baqiyat calى xaaliha qeybka saddexaad waxa weeyaan waa ficil lafiif mafruuqa oo maqruun aan dhaha maqruun ah maa caynuhu waawun xarafka oo caynta ah waaw noqday wa laamuhu yaaun laamtina oo xarafka saddexaad ena ya waay baqiyat calaa xaalihaa naxu dawi dawiya wa dawiya wa rawiya wa dawiya wa hawiya طabcan dawiya waxa weeyaan waa ficil muctalcayni bilwaawi a ah laamtiisana uu kaga jirya yadina sideeda ay ku baaqi noqoteenh laa daaciya cilo in lagu sameeyo liannahu lama dhahayo taxaraka xarfulcintu wanfatax maa qablahu ma jirto liannahu maa qablahu maksuur waay marka yadi baqyat calaa maa hiya wa hiya munaasiba lilkasra dawiya macnaha waa codeeyey wa dawiya waa daciifay dhabula wa wa wa kashufa ama wayabisa wa rawiya rawiya waa tii hadda aan soo sheegayna rawiya macnaa rawiya macnaa waxa weeyaan biyihii uu ka dhargay rawiya wa dawiya dawiya fulaanu bimacnaa indama bacduhu waa isgaabi waa saas wa hawiya bimacnaa axabahu min eh, alxub ayib hadda waxaa weeyaan kulu hada waa muctalcayn bilwaawi a wa muctalaan bilyaa baqyat ilyaa calaa aslihaa midka afaraad maa caynuhu waawun walaamuhu yaaun qad inqalabat alifan tii horay lamid tahay laakiin ya-doo laamta kaga taalla alif isu bedeshay naxwu thawaa wa xawaa wa shawaa asalkeeda thawaya wa xawaya wa shawaya taxaraka xarfulcilati wanfatax maa qablahu faqulibat ilyaau alifan fasaarat thawa markaasaa laleeyahay thawa thawa macnaha waxa weeyaan waa ku nagaaday waxawa waa koobay washawa waa waa dubay ayb khaamisan maa caynuhu yaaun wa laamuhu yaaun baaqiyat calaa xaaliha ficilki ya buu kaga jiran yahay fadi ee caynti laamtina ya baa ka taalo ayb lakin alyaa lam tuqlb ilى alifin bal baqiyat calى xaaliha naxw xaya wacaya kuwii hadda aan soo sheegnay marka xaya muctalcayni bilyaa wa muctalaan bilyaa fi anin waaxid intaasoo dhan waxa weeyaan waa iska macluuma liajli munaasaba loo sheegay hadeertaana waxaa laga galayaa markaan maxaan ku irahdaa axkaamtii ou lahay xukmu iclaalihi amaa caynuhu falaa yajuusu fiiha aliclaalu ficilka oo lafiifka oo maqruunka ah cayntiisa lama cilaynayo macnaha waxa weeyaan lama goynaayo alif looma bedelayo waawda haday tahay ya looma bedelayo ya haday tahay waaw loo bedeli maayo amaa caynuhu falaa yajuusu fiiha aliclaal biayi nawcin min anwaacih walow wujida haba la helo asababu muujibu liliclaal sababka iclaal waajibanayaba hala hele eh lama cilaynaayo wa kayfa maada nacmal bal tucaamalu waxaa loola dhaqmayaa mucaamalata cayni saxiix ficilka cayntiisa uu saxiix yahay sida uu ahay caynta hadday saxiix tahay lama taaban jirin fa tabqa calaa xaalihaa bay ku baaqi noqonaysaa iktifaan ayagoo lagu kaaftoomayo biiclaali laami laamta haddiiba la iclaaliyo ugu dambayso caynti lama taabanayo laba laba macnaha laba cilo lama gelinayo qaala bnu maalikin fi lalfiya wa in lixarfayni da liclaalu istuxiq suxixa awalu wa cagsun qad yaxiq wuxuu uri wa in lixarfayni laba xaraf wa in istuxiqa haddii la mutaysto lixarfayni laba xaraf da iclaal labadan iclaalkan kan eh haddii laba xaraf loo mutaysto macnaha haddii laba xaraf kelimada ay ku wada jiraan oo mid kasta in la cileeya ay macnaha astaahishay u banaan tahay labada la islama cilaynayo saxiixa awalun midka horaa la saxiix yeelaa midka dambaa la cileeya wa caksun qad yaxiq marka qaarkeedoo dhafkeeda waxaa laga yaabaa ina cayntii la cileeyo laamtina la baaqi yeela saasuu ku leeyahy ayib marka cayntii ficilkii lafiif maqruunka ahay haddii la yidhi cayntii lama taaban karo hadalkii meeshayba nooga hartay ama damaa'ir hala xariirista ama la xariirin caynta lama taabanaya la yidhi wa laamuhu fa taakhudu xukma laami naaqisi ficilkii muctalaamka ahay xukumkiisa la siinaya bilaa farqin kamaa taqadama intahayna intaas in lagu ekeeya ahayd markaasa waxaa lasii yiri fa wujida haddii la helo maa yaqtadii laamti maa yaqtadii wax keenayo qalbaha laamti in la gidiyo alifan loo gidiyo qulibat waa la gedina naxwi tawa oo kale asalkeeda tawaya ay ahayd waawda cayntay taala lama taabanaya yadiha waxaa lee taxaraka xarfulcilin fatax maa fasaara tawa w hawaa waa lamid yahwa wa yaqwa wa asalkeeda yahwayu wa yaqwayu lan yafculu yafcalu a laga rabaa ficilka markaasaa leeyahay yahwayu markay noqotay taxaraka alfilanta wa fatax maa qablow fasaara yahwa saas wa wa in wujida haddii la helo ficilkii mafruuq ahay maa yaqtadii xadfa xarakatihi o xarfa xarakati laami xadfa xarakatiha laamtiina xarakadeeda la xadfo xudifat naxwa yatwi wa yanwi tii horeyba soo gashay fiir adirtan yatwi asalkeeda waxaa yatwiyu yafcilu a laga rabaa wa yanwiyu a laga rabaa iyadoo saas ay banaan tahay laakiin thiqal baa ku jira laleeyahay in fadi Eh, xarafkii ugu dambeeyo yadaha ay dama saaran tahay kasran ay ka horeyso markaa hiqal waa walidaalika mutacadir ma aha yadwiyu waa la dhihi karaa yadwi marka yadwi ficlu mudaaric marfuuc وعلامة calaamatu rafci مقدرة على cala lyaai من min ثقل marka waxaad leedahay maxaa ya dambo damada loogaga qaaday liajli thiqal iyadoo laga dhowrsanaya yaa looga qaadaa lagu leeyahay laakiin sidai alifta mutacadir u aheed uma aha wa in wujida haddii la helo maa yaqtadii xadfa laami laamta in la gooyo xudifat waa la goynayaa kalmudaarici almajzuumi ficilka mudaaric oo majzuumka oo kale almusnadi ila daahiri faacil oo daahir oo loo tiiriyey naxw lam yatwi muxamadun ithawba fiiri hadirtaan ficilkan waa muctal oo yadwi a waana majzuum oo lamaa gashay faacilkiisana muxamed oo isim daahir a ah waay marka waxaa laleeyahay waxaa lagu icraabaya bixadfi xarfi cila lam xarfu jasmin ydwi ficlu mudaaricu majzuum bilam wcalaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila wa hiya alwaa wahiy alyaau wkasraة baaqiya calaa maa qabla daliilun calayha ayb aw idamiir اlmustatir haddii loo tiiriyo naxw muxamadu lam yaطwi thawba ficilkan yadwi faacilkiisa waa damiir mustatir ah oo yacuudu ilaa muxamed yaطwi thawba thawbana mafcuulkii wa ayb labadaas xaalo ficilka muctalka ay sinan u dhaqmi jir lam yarmi lam yaqzu unbuu lamid yahay wa in usnida haddii loo tiiriya ilaa waawi اljamaacati aw yaai اlmukhaطaba haddii ficilka loo tiriyo amhilaة اkhamsa ou noqdo xudifat laamuhu laamtii oo ficilka kiise ahayd waa la goynaya takhalusa min iltiqaaءi saakinayni taquulu almuxamaduuna yatwuuna fiiri hadda yatwi ay ahayd waawda da'da ka dambayso waa caynulficli waxaa ka dambaysa ya ya-di baa la gooye waawdan marka waxa weeyaan oo waawda labada waaw mideeda hore waxa weeyaan caynulficli waxaa maqan markaan ficilkan laamtiisiyaa maqan sidaasaa le marka yadwuna ficlun mudaaricun marfuuc bithubuuti nuun walwaaw faacil ah le waawda dambaa faacil ah oo isim ah tan hore caynu ficil waa yadi marka waa maqan tahay wa anti yaa zaynabu tatwiina ala leeyahay tatwiina asalkeedii waxa waaye waawdaas ya-a kasii dambaysa tatwi ayadoo ahayd haddii ya lala xariyo tatwiyiina inay ahaatay ahaan lahayd yadii horaa la xadfay markaasaa midii kaloo faacilka booskeeda la keenay wa idaa usnida ficilka hadii loo tiiriyo ilىa damiiri tahniyati damiir tahniya haddii faacil loogaga dhigo tahbut laamu laakin tubdalu yaaan naxu almuxamadaani yatwiyaani ayb waida usnida ilىa damiiri tahmiyati tahbut laamu laakin tubdalu yaaan naxu almuxamadaani yatwiyaani hadda yatwi hadday ahayd asal ma jirto alif ya loo bedela kumaba jirtabo laakiin haddii ficilka uu yatwaa ahaan lahay aliftaasaa ya loo bedela yatwiyaani yaqwaa yaqwiyaani ala leeyahay marka cibaarada waxaa weeyaan mithaalkii waxaan iskeenayn qaacidada وإذا idaa إلى ضمير التثنية تثبت اللام laamtu way sugnaataa laakin tubdalu yaaan naxw almuxamadaani yaqwiyaani in la yidhaahdo saasay ku fiican tahay mithaal ahaan waa sax laakiin midan ya-deed yaaba ku baaqa noqotay oo marka haddii yaqwiyaan an yaqwa soo ahay yaa alifu tathni lala xariiriya aliftii yaqwa ku jirta yaa loo bedelay yaqwiyaani aan la yidhi saasay sax ku tahay ayb hadday ay ay ya ahaydne ya oo reebneed waa la fatxinayaa fiiri hadda yadwi ou ahaa ficilkii mudaaric faacila alif loogaga dhigay ya-dii reebnayd yadwii waa la kor dhigay yadwiyaani aa laleeyahay maxaa loo kor dhigay liannahu yatacadaru nutqu bilalifi haddii ya reeban tahay aliftina ay reeban tahay iltiqaau saakiniina dhici lahay markaasa ya-dii la fadxiyaad weeyaani saasaa laleeyahay ayib wa in lam tuujad hadaan la helin cilatun taqtadii shay-an min haada yacni intii aan soo sheegnay cilo oo in xarafkii la xadfa ma la helin cilo oo in xadafkii xarakadiisii laga qaado xaraka loo bedel lama helin cilo asiga lagu gooy lama helin baqyat illaamu bxaaliha kamaa fii xaya wa caya fiir xaya iyo caya waxa weeyaan sidooda waa lagu baaqi yeeli karaa waana la isku shidi karaa oo xaya wa caya waa la dhihi karaa in la isku shido qaacidahan ayadaa waafaqsan liannahu xayiya haddaad tidhaahdeed waa laba xaraf oo isku mid ah oo midkooda labadaba ay wada xarakaysan yihiin midka hore xarakada laga qaada tan baa lagu idqaaminayaa awala mithlayni muxarakayni fi kilmatin idqim la ka mithli sufafi ay noqonaysaa laakiin midan keliya carabtii markii laga raaca la arkay ayagoo marna isku idqaamayo marna kala eh, furaya yaa la arkay ayagoo marna tafkiik ku samaynay marna idqaam ku samaynaya carabti marka markii laisku idqaamo qaacidadii waafaqsan tahay laakiin markii la tafkiikiye maxaa asal u ahaa layiri waxaa asal u ahaa ficilka mudaaric aa la ilaalinaya hadda haddii ficilki mudaaric la keeno xayiya yaxyaa ay noqonaysaa ficilkii markaan oo mudaaric idqaam ma laha marka waxaa aan aan fiicnayn inuu maadigina mudqam yahay mudaaricina mafkuug uu yahay marka iyadoo dardan lilbaabi calaa xaalatin waaxida aan la celayno xayiya yaxyaa ha la ah yidhaahdo walidaalika ibnu maalik beyt dhan oo u khasisay waxayiya fkuk wadaqim duuna xadar kadaaka tatajalaa eh, wastatar almuhim xayiya wuxuu iri ifkuk aw idqim waxayiya fkuk aw idqim buu yiri labadaas waxaa kuu banaan duuna xadar adoon mid ka cabsana aan jirin lannahaa labadii xaalaba carabtiyaa laga soo guuriye waxayafkuk wadaqim duuna xadar kadaka naxwu tatajalaa wastatar tatajalaa labadaas waad isku idqaami kartaa itajalaa waa dhihi kartaa ama tatajalaa waa dhihi kartaa sidaas oo kale weeyaan marka intaas yaan ku dhamaynay ficilkii oo maxaan ku iraahdaa ficilkii ida tasala bihi damair marka sida hadda aad soo dhaaftay waxaad dareemaysaa suwar badan nooca maa tadaakhul baa ka imaan karo walaysa bibaciid likathrati tadaakhul in bacd alfaqaraat xataa aan ka ilowna waa dhici kartaa marka waxay u baahan tahay qofkii inuu tasawuro ficil kasta goonigiisa ou maskaxda markaa meel macnaheeda u geliyo adoo aan midka hore si fiican u tasawurin haddaad kii kala damaysi kulli waa isku dhexyaacayaan saad ugu badbaadi waxaa u baahan tahay an tatasawara likulli ficlin oo aad kor ka xifdid suwartiisa markaa kadib kan dambana asaa u gudubtid kadibna aa ku celcelisid intana waa lagu ogaanayaa ilahay hanoo dhaafo wixii aan ku khaldanay wallahu aclam salى allahu wasalam calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin